alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamed wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاkfir lana wliwaalidiina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiinka aynu ku soo jiray sheikhu waxau uhi raximah llah walaayaatu fi lbaabi kaiirat macluuma aayaadka baabkan ku saabsani waa fara badan tahay macluumatun waana la yaqaano waa la garanayaa wa ama alaxaadiisu axaadiista miya fa kasiiratun jiddan aad bay u fara badan tahay wahiya mashhuuratun waa caan fanaqtasiru calaa tarafin minha dacal ka mida bimacnaa qayb ka mida axaadiistaas baynu ku gaabsanaynaa xadiiska boqol iyo lix iyo toddobaatan can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fawaraddun man axdaa ku kastoo soo darisiiya fii amrinaa arrinkayaga diinka ee haada kan ah maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn ku soo kordhiya oo ku soo darisiiya fahuwa raddun waxa uu soo darisiiyey waa marduudun calayhi waa mid lagu radinayaan laga aqbalayn waa midaan laga aqbalayn weeye oo isaga markaa lagu tuurayo muttafaqun calayhi xadiiska bukhaariiyo muslim baa isku waafaqsan wa fii riwaayati limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd riwaayadaasoo muslim u sugnaatay man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun man camila ku kastoo sameeya camalan camal sameeya ama ficil camalkaasoo laysa calayhi amrunaa amarkayagu aan waafaqsanayn fahuwa raddun wuxuu yahay camalkaasi ay marduudun calayhi marduudun calaa saaxibihi yacni waxa weye mid lagu celinaayo kaa sameeyey mid lagu celinayaan laga aqbalay weeye xadiiskani wuxuu tilmaamayaa bidcooyinka inaan la aqbalayn oo ay tahay marduuda culammadu markay ka hadlayaan camalka saalixa waxay yidhahdaan laba shartaa loo shardiyaa ashartu alawal waa alikhlaas ashartu athaani waa mutaabacatu arasuuli sala allahu aleyh wasalam ikhlaasku waxa weeye ilaahay dartii waa in camalkaa loo sameeyey oo cid kale aan looga jeedin cid kalena aan lagu ladhayn ee keligii loo saafi yeelayey waa ikhlaaskii weeye ibtiqaa wajhi illaah wejiga ilaahay bes in lala doonaayo waa in looga jeedo wejiga ilaahay in looga jeedo oo allah raalli ahaanshihiisa lagu raadinayo bes waa in looga dan lahaa laakiin istusnimo iyo yacnii arkaa iyo maqla iyo ismaqashiin iyo wax la midi ah waynay ku jirin akbar iyo shirkul asqarba waa in camalku ka maran yahi haddii waxa weeye shirki soo galo walow haba yaraadee oo nooca ka kale ka yar haba noqdabe wuxuu noqonayaa marduud aan la aqbalayn sida xadiiskii saxiixaynku sheegaayay xadiisu qudsiga ahaa ana aghna ashurakaa'i can ishirki faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktu wa shirka in yidhi calayhi salaatu wasalaam allah baa wuxuu yidhi anigu cid markaa waxa weeye deeqtoontay oo hani ah cidda ugu qanisan ee ugu maarmi og baan ahay ee ugu kaaftoonka badan ee wadaag si uga kaaftoomayo cid uga kaaftoontay ayna jirin ku kastoo yacni camal sameeya uu cid kale ila wadaajiyey isaga iyo wadaaggiisaba waa ka tegayaa yaa yacni taraktuwa shirka marka inaanu shirkigii aqbalayn ayuu markaa sheegay shardiga labaad ee camalka saalixa loo shartinaya waxay tahay waa raacitaanka rasuulka sala allahu aleyh wasalam la raacayo weeyaan waxaana laga qaadanayaa xadiidkan man axdasa fii amrina haada maa laysa minhu fawaraddun bidcadu inay marduudato aan la aqbalaynin ayaa laga qaadanaya labada riwaayo waxaa sii caamnimo badan riwaayada dambe waxaa dhici karta dadka qaarkood inay yidhaahdaan marka la yidhaahdo waxaa u daliila inaan bidcada la aqbalay man axdasa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun inuu yidhaahdo anigu ma soo darrisiin intaanan iman qarniyaal ka hor baa la soo darrisiiyey marka xadiiska cumuumkiisa geli maaha liannii lastu lmuxdisa kii soo darrisiiyey anigu ma ihi xadiiskuna wuxuu sheegay man axdasa markuu sidaa yidhaahdo waxaa loo soo qaadanayaa xadiiska riwaayada kale man camila camalan laysa calayhi amrunaa fawaraddun ku kastoo camal sameeya camalkaasoo amarkayga diinta iyo sunnada aan waafaqsanayn ha ahaado kii soo darrisiiyey ama ha ahaado mid cid kale ka alqafay oo ka qaatay ha ahaado ama iyadoo laga caado yeeshay ha yimaado oo deedna ku camal falo hadduuba sameeyo camal aan sharciga waafaqsanayn wuxuu yahay marduudun calaa saaxibih mid lagu radinaayo aan laga aqbalay mu noqonay xadiidka labadiisa riwaayaba waxaa laga qaadanayaa bidcadu inay tahay marduuda marka niyo wanaagsan iyo ikhlaas inay cidi uga jeeddaa kuma filla waxaa la rabaa mutaabaco sunnada nebiga la raacayo ayaa la rabaa labada sharti culammada qaarkood waxay yidhaahdeen labaduba waxay u noqonayaan mutaabacada oo ikhlaasku mutaabacadu ka mid yahay marka rasuulka la raacayo dee waxaa laga raacayaa bay yidhahdeen kor iyo kal xagga qalbigana waa in laga raacayo camalladiis iyo wadhaahyada qalbiga yacnii jawaarixda iyo waxa ka dhacaya ee daahirka ee muuqdana waa in laga raacaa hadday odhaahyo tahay iyo hadday camallo muuqdo tahay mid walba marka raacitaankii xagga qalbiga nebiga laga raacayo waxaa soo gelaya ikhlaas in lala yimaado marka ikhlaaskii waa qayb mutaabacada ka mid a haddaa maxaa loo kala tiriyoo loo yidhi waxa weeye laba shartaa loo shartiyaayo alikhlaas waalmutaabaca waxay culammadu yidhaahdeen waxaa gaar loogu saaray liahamiyatihi muhimmadda badan ee ku leeyahay daraaddeed baa gaar loogu saaray wailaa wuxuu noqon lahaa jus mutaabacada ka mid a ah. ayuu noqon lahaa e, ahamiyada uu marka waxa weeye yacni markaa muhimmad badan yahay baa gaar loogu saaray wa bilmunaasaba ahmiya lama yidhaahdo laxniyada shaa'ica waxaa ka mid a ah haada in la reebo ahmiya la yidhaahdo waa qalad ahamiya weeye ahamu ayaa marka waxa weeye yacni la raaciyey iyo adan shadan iyo taadan la raaciyey waa ahamiya ee ahamiya maaha marka yacni ikhlaasku yacni aad iyo aad buu muhim u yahay marka labadaa shardi shardigii la waayaba camalka saalixi wuxuu noqonayaa midaan la aqbalayn camalkii saalixa loo doonayey in markaa saalix laga yeelo ama saalixnimo loo samaynayey wuxuu noqonayaa mid marduud ah. ayuu noqonaya shardi kale ay culamada qaarkood ku daraana waa aliimaan marka aliimaan iyo alikhlaas iyo almutaabaca marka shay kasta oo lala imanayo oo cibaado ah waa inuu yahay wax nebiga lagala kulmay calayhi salaatu wasalaam ya waayo alaslu fi lcibaadaati alxadru waxa u asala cibaadaadku inay mamnuuc yihiin shay daliil marka waxa weeye sharciyeeyey mooyaane wixii kale waxay yihiin shay mamnuuca weeye saas weeye yani bidaca qaarkood dadka qaar markay u doodayaan waxay yidhaahdaan shaygani waa bannaantay waa bannaantay shaygu hadduu shay diiniya yahay yacni kuma filla markaysaga in la yidhaha waa bannaan tahaye waa in markaa la sugaa inuu ama waajib yahay ama mustaxab yahay ya oo cibaada markaysaga yani shayga rabbi la doonayo qurbadee rabbi loogu dhowaanayaa waa inuu noqdaa mubaax waa inaanu noqone waa inuu noqdaa shay ama waajiba ama sunna ah waa inuu noqdaa amra iijaabin aw amra istixbaab waa in loo hayaa hadduu labadaba waayo in mubaax markaa waxay labada dacal siman yihiin inuu noqdo ma suuragal ahee waa inuu noqdaa mamnuuc cibaadadii imaa mamnuuca inay tahay aan la ogolaynoo bidco noqonayso iyo inay tahay ama waajib ama sunne inay tahay kama dhexayso hadday waajib ama sunne daliil loo waayo lagaga yeelo waxay ku soo dhacaysaa xaaraannimaday ku dhacaysaaye mubaax markaa jawaasu tarafeyn labada dacarsiman tahay ma noqonayso ya qaar baa waxay aad ugu nuucnuucsadaan oo yidhaahdaan mawlidku waa bannaan yahay waa shay jaa'is ma bannaan war shaygu mar hadduu qurbo yahay oo rabbi loogu dhowaanayo waa mubaax markaa ma soconaysee waa in la yidhaahdo ama waa waajib oo daliilkanaa loo hayaa ama waa in la yidhahdo waa sunne oo daliilkanaa loo hayaa yaa haddii marka waxa weeye labadiiba uu waayo waajibnimadii iyo sunnanimadii wuxuu noqonayaa marka midaan bannaanayn buu noqonaya midaan bannaanayn ayuu markaa noqonaya marka taana saas yadaa weeye marka waxyaalaha bidca waa in aad iyo aad la ysaga jiraa culammaduna bidca aad bay uga digi jireen waxaa markaa waxae taabiciinta qaarkood ay yidhahdeen saciid ibnu jubayr maa lam yacrifu albadriyuuna falaysa min addiin reer beder waxay garan waayeen diinka kama mid ahaa adrami ninkii la odhan jiray fitnadii khalqulqur'aan markay soo baxday ee lagu imtixaanayo waxaa tiraa qur'aanku waa makhluuq wuxuu idhi niow arrinkana a iweydiinaysaan oo ah qur'aanku waa makhluuq dheh a ay leedihiin ma arrin nebigu ogaabaa ma arrin abubakar ogaaba ma arrin cumar ogaabaa ma arrin cuhmaan ogaabaa ma arrin cali ogaabaa mise waa arrinay ogeyn nebigi iyo khulafaa uraashidiinku miyay ogaayeen mise ma ogeyn markaasi ma ogeyn ninkii imtixaanaya ee qaadiga ahaa ee axmed ibn abi du'aad la odhan jiray ayaa wuxuu ihi ma ogeyn nebigu ma ogeyn buui iyo khulafaa uraashidiin niyow eh, xumaan baa kuu sugnaatay buu yidhi ma shay diin ah oo aan nebiga iyo abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali midnaba ogayn baad adigu ogaatay fool xumaatay marka yaa way qaraaraatay markaas waa su-aashay igu soo celi maxaad tiri markaasuu kuugu soo celiyeye arrinkan aad igu khasbaysaan ilaahay qur'aanku waa makhluuq dheh ma arrin nebigu ogaabaa abubakar ogaaba cumar ogaabaa cusmaan ogaabaa cali ogaaba mise waxayna ogeyn markaase hadda waxaan ku leeyahy way ogaayeen tii waxa weeye kalama murmin waayo waa fiixaysa baysa ya mid dooddu soo afjarantuu doonaya waa ka socda wuxuu yidhi haddaba ma arrin ay dadka ugu yeedheen baa mise waa arrin ay ka aamuseen ma odhan karo dadkay ugu yeedheenoo cilmiga xadiisku waagaa muntashir buu ahaa waxaa la odhanayaa asaaniiddaad u hayso haye tax yaad ka maqashay ciddaasina yay ka maqashay bal axaadiista dhaadhiciyo sanadadeeda taxoo yacni markaa naqligaad u hayso iyo riwaayaadka axaadiistaad u hayso sardi baa la odhanaya cilmiga xadiiskuna muntashir buu marka ahaa markaasuu wuxuu yidhi way ogaayeen laakiin dadka uguma yeedhin shiikhii adrami la odhan jiray wuxuu ku yidhi afalaa wasicaka ma wasicahum oo hadday ay ogaayeen oo aynay dadka ugu yeedhinoo iyagu ka aamuseen may kugu fillaato wix iyaga ku fillaaday oo aadna sidaasoo kale maad iska daysido aad ka aamusi waxay noqotay munaadara mufxima mid aamusiinayso yacni waxa weeye uu dhagax afka u gelinayo yani jawaab markaa marka mid aynay markaa ka dhalanay boqorkiioo munaadarada fadhiyey oo wuxuu la yaabay xujada quwadeeda dabeedna halkanu tegey boqorkii hadalkiibu dib ugu soo celiyey yacanii culamaa markaa xidhan oo yowmiyanna la garaacayo axmed ibnu xambal ka mid yahay ciqaab joogta aan lagu samaynay qaarkoodna waabaa la dilayba qaarkood jeelkii bay ku dhinteen jeelkii ayay ku dhinteen qaarna waxaweye garaac joogta ayo xadhig baa u yaalla qaar ruqsaday qaateenoo yacni waxay yidhahdeen mukrahiin baynu nahay ila man ukriha wa qalbuhu mutma'inu biliimaan oo afka baarkiisay uga yidhaahdeen dabeedna markaasaa la sii daayey ya markaasaa waxa weeye dabeed markaa boqorkii waxaa la yidhahdaa sababtaasu arrinkii ku joojiyey dadka uu ku khasbaayey ee uu ku kadiyey yacni markaa ku kadiyeen nimanka culamaa usuuga ahi ay ku kadiyeen marka calaa kulli xaal yacni salaamadu waxay ku jirtaa waa in marka waxa weeye itibaac lala yimaado oo bidcada markaysaa laga taxadiro xadiiska wa can jaabirin radia allahu canhu qaala kaana rasul lahi sala allahu aleyh wasalam ida khaaba rasuulku wuxuu ahaan jiray sala allahu aleyh wasalam idaa khataba marka uu khudbadaynayo ixmarat caynaahu labadiisa indhood waa casaan jireen wa calaa sawtuhu codkiisuna kor buu noqon jiray oo waa dheeraan jiray washtada ghadabuh cadhadiisu waa darraan jirtay xataa kaannahu mundiru jeysh ilaa aad moodayso mid ciidan ka digaya inuu yahay ya yaquulu mundiru jeyshkaasoo yaquulu odhanaya sabbaxakum ciidanka idinku waabariisay war waa laydin hayaa idin soo geli wamasaakum idinku galabaysay war ciidanka waa idin haya hadduu soo gelaya ka kaca wa yaquulu wuxuu odhan jiray bucistu ana wasaacata ka haatayn bucistu waa laysoo diro waa laysoo saaray ana aniga wasaacata ay maca asaacati wasaacatu iyo wasaacata labadaba loo dabdiyo loo xarakeeyey in la godo iyo in la kordhigo wasaacatu ay wabucisa saacatu saacaddana waa la soo diray maqruunayni xaalan isku lammaannahaa la soo diray ama aanu isu dhownahay kahaatayni sida labadaa farood isugu dhow yihiinoo kale annagoo saasoo kale isku ah ayaa nala soo diray ama bucistu waa laysoo diray ana aniga wasaacata ay maca asaacati saacadda la jirkeeda wowga la yidhaha waa wow maciya saacata la nasbiyo ka haatayn labadaa farood xaalaan la midnahay ayaa nala soo diray yacnii ay isugu dhow yihiin qiyaamada iyo anigu isku dhownahay goorta qiyaamadu dhacayso wa yaqurunu wuxuu isku lammaanayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam bayna isbacayhi bayna isbacayhi labadiisa farood waa isku lamaanayn jire waa isku dhowayn jire alsabaabati waalwustaa sabaabada farta murdisada ah iyo walwustaa farta dhexe fardhexada sabbaabo waxaa loo yidhi marka waxa weeye xoogaa la ysmaagayo waa farta la ruxaa saasaa sabbaabo loo yidhi yaa musabbixana waa la yidhaahdaayo marka dee waxa weeye la ashahaadanayo ama atixiyaadka la akhrinayo waa tan la taago musabixa markaan la yidhaho waa magac wanaagsan ay leedahay marka la dagaalamayana dee waa fartii la ruxaye laysu hanjabayo saasaa sabaaba loo yihi lamaanaanshaha wakhtiga ay ku lamaantay daraadii wa yaquulu wuxuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ama bacdu intaa dabadeed miya fa ina khayra alxadiisi kitaab ullah war waxa ugu wanaagsan iyo hadal kitaabullaahi kitaabka allah ee qur'aanka ah wa dariiqo lagu hanuunana waxa ugu wanaagsan hadyu muxammadin sala allahu aleyh wasalam dariiqadii hanuunkee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ugu wanaagsan oo ugu fiican wa shara alumuuri umuuraha waxa ugu shar badan muxdathaatuha kuwa la soo darrisiiyey umuuraha diinka lagu soo darrisiiyaa ugu shar badan wa kulla bidcatin dalaalah bidca kastaana waa baadi uma yaquulu intaa dabadeed wuxuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ana wlaa bikulli mu'minin min nafsi ana awlaa anigaa uga awlaysanoo uga xaq leh anaa uga xaq leh oo uga dhow oo uga xaq leh bikulli mu'minin muumin kasta anaa uga awlaysan oo uga xaq leh min nafsihi naftiis man taraka maalan ku kastoo xoolo ka tagaa faliahlihi ehelkiisu u sugnaaday maalkaas oo yacni markaa dadka dhaxal joojinaya dhaxlaya anigu shaqa kuma lihin waman taraka daynan ku kastoo dayn ka taga dayn lagu leeyahay aw dayaacan ama marka waxa weeye carruur iyo ehel yacni markaa waxa weeye dayacmayo oo aan cid markaa ilaalisa aan haysanin oo dayac u saaxiib oo bimacnaa waxay quutaan iyo waxba aan haysan kii ka taga fa ilaya xaggaygu ahaaday wa calaya aniga korkayga ayuu ahaadoo anaa isku laasimeeyey inaan marka waxa weye masruufaayo daynkana ka bixinayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey macnaha guud ee uu xadiisku sheegaayo kow wuxuu tilmaamayaa xadiisku nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu khudbadaynaayo inuu markaa codkiisu korrayn jiray indhihiisu casaan jireen cadhadiisu darraan jirtay yacnii xadiisku wuxuu tilmaamayaa khudbadda marka la jeedinaayo si qawi ah in loo jeediyo yacni codka markaa lagu jeedinayaa cod dadka markaa dhaqaajinaya oo rux iyo waa inuu noqdaa waayo khudbaddu dadka inay ta'siirisaa la rabaa saamayso xagga markaa waxaweeye mawduuceeda iyo xagga markaa sida loo tuurayo ee loo ridayo ee loo odhanayo mid walba inay saamaysaa la rabaa saas aawadeed codka markaa lagu odhanayo khudbadda ee lagu ridayaa waa inay noqdaa cod markaa waxaweeye qawi ah waa inuu noqdaa yacnii sunnada nebigana sala allahu aleyh wasalam in saas ahayd kaana rasuul sal allahu aleyh wasalam idaa khataba ixmarat caynaah indhihiisu waa casaan jireen wa calaa sawtu codkiisuna kor buu noqon jiray washtada ghadabuh cadhadiisuna waa darraan jirtay isagoo dadka ugu akhlaaq wanaagsan nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana wakhtigaa khudbadda yacnii inuu kayfiyada u tuuro khudbadda u sheegaa akhlaaq wanaaggii inayna ka hor imanayn baa xadiisku caddaynaya saasaa xadiisku caddaynaya marka saas aawadeed khudbadda si nool in loo ilqeeyaa laga qaadanayaa waa mas'ale muhima walibaan ku sii dare khudbadu kitaab la laqbaynaya maaha yacni laqbo inay noqoto khudbaddu munaasib ma aha yacni dadka waxa weeye sida lagula hadlayaa waa inay noqotaa si kulul oo marka waxaan yacni dadka yacni marka lagu yacni saamaynaysa oo marka waxa weeye hadalkii loo xidhiidhinayo inay noqoto laakiin hadday noqoto markiisa marka kitaab la laqbaynayo macnihii khudbadda waxba u dhimaya xataa kaannahu mundiru jeyshin yaquulu sabaxakum wamassaakum waxaad mooddaa nin ciidan ka digaya inuu yahayoo uu leeyahay cadowgii idinku waabarisay iyo idinku galabaysay ka kaca saasoo kale inuu markaa u hadlayaad mooddaa nebigu waxyaaluhu sheegay waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi anigiiyo saacaddu saasaan isku hayn sida labada farood wakhtigii nebigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka soo wareegay kun iyo afar boqol oo sano wax ka badan afar iyo toban qarni wax ka badan baa ka soo wareegay waliba xadiis kale wuxuu sheegayey in kaadat la tasbiqunii waxay ku sigatayba inay iga soo hormarto min shiddati alqurbi saanu isugu dhoweyn waxay ku sigatay saacaddu inay iga soo hormartaba bal maantoo kun iyo afar boqol oo sano wax ka badan laga joogo maxaad u malaynaysa waxaynu joognaa duladkii qiyaamadaynu joognaa wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam war inuu ugu khayr badan yahay oo ugu wanaagsan yahay kitaabka ilaahay ee qur'aanka ah dariiqo lagu hanuunana inay ugu wanaagsan tahay dariiqadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku hanuunayn saas aawadeed waxaa laga qaadanaya alkitaab wassunna in la raaca laga qaadanaya wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam umuuraha waxaa ugu shar badan kuwa diinka lagu soo darrisiiyo ayaa ugu shar badan wa shara alumuuri muxdathaatuha wa kulla bidcatin dalaala marka bidco kastaana inay baadi tahay xadiisku waa tilmaamayaa bidaca waa ka digay nebigu calayhi salaatu wasalaam waana halka munaasabada ay xadiisku kala leeyahay baabka kala leeyihiy wa shara alumuuri muxdathaatuha wa kulla bidcatin dalaala bidco kasta waa baadi marka bidaci waa laynooga digay bidcooyinka in la yaryaraysto ma ahoo yacni bidcadu waa khatar weyi albidcatu axabu ilaa ibliisa min almacsiya a'immadii salafka qaarkood waatay yidhaahdeen ibliis bidcada iyo macsida wuxuu jecel yahay bidcada jecel yahay sababtu maxay tahay lianna almacsiyata yutaabu minha walbidcatu waalbidcatu laa yutaabu minha macsida waa laga toobad keenaayoo qofku wuxuu is og yahay inuu dembaabay marka waxaa dhici karta inuu ka toobad keeno laakiin bidcada sida khaalibkaa lagama toobad keeno ya way dhacdaa wakhtiyada qaarkood in laga toobad keeno laakiin ma badnaa loo jeedaa waa min xaysu alghaalib waayo shaygii qurbu u haystaa iyo wuxuu rabbi ugu dhowaanayo saas aawadeed yacni badiba lagama toobad keeno laakiin biqila ayay dhacdaa in laga toobad keeno xukunka asarku sheegayaa asarka sufyaan waalbidcatu laa yutaabu minha waxa weye mutarid ma ahee waxaa laga tilmaamayaa min xaysu alqaalib waa sida badan ee qaalibka a ah weeye xadiisku wuxuu kaloo tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam qof kastoo muuminaba inuu naftiisa uga xaqnimo badan yahay xukunkaa ilaahay qur'aankaba waa inoogu sheegay annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim yaa yacni xukunkii ilaahay qur'aanka inoogu sheegay ayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam u sheegay wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam kii maal ka taga ehelkiisu u sugnaado bimacnaa warasadiisa iyo dadka dhaxal joojinaya dhaxlaya bimacnaa anigu haddaan rasuulka ahay sala allahu alayh wasalam waxba ka qaadan maayo ayaa macnuhu dhacaya kii laakiin dayn ka taga ama carruur yaroo dayacan ka taga oo dayacmaysa xaggaygay ahaadeen waanaa lay soo dumayaa ma mas-uulka noqonaya anaana markaa ilaalintooda iyo daryeelkooda iyo masruufkooda i saaran yahay tan waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam daymanka dadka ka tegay ee aan daynkaa uga tegin wax lagu gudo oo lagu oofiyo markii dambuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa u ballanqaaday laakiin wakhtigii hore nebigu calayhi salaatu wasalaam marka loo keeno meydka wuxuu odhan jiray dayn ma lagu leeyahay haddii la yidhaahdo dayn laguma laha waa ku tukan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waa xilligii hore haddii la yidhaahdo dayn baa lagu leeyahay wuxuu odhan jiray salluu calaa saaxibikum saaxiibkiin ku tukada bimacnaa si uu dadka ugu adkeeyo daynku culaysku culus yahay iyo eh, digista uga digaayo daynka uga digaayo wuxuu samayn jiray inaanu ku tukanin nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka dayn lagu leeyahay saas yadaa samayn jiray nin baa loo keenay saxaabi ah oo dhintay meydkiisii ayaa nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi dayn ma lagu leeyahy markaasaa la yidhi haa waxaa lagu leeyahay laba diinaar laba diinaar baa lagu leeyahy markaasuu yusalluu calaa saaxibikum saaxiibkiin ku tukada markaasaa nin saxaabiya ballan qaado o yidhi yaa rasuul allahi anaa bixinaya ya waa sii weydiiyey oo tilmaamay maydka dhinaciisa inuu ka qaboobay oo bimacnaa isaga dummadiisa u saaran yahay markaasuu nebigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanayaa daymanka in layska ilaaliyo oo shay daruuriya mooyaane wax kale dayn aan loo gelin sheekh ibnu cuthaymiin markuu xadiiskan sharxayo wuxuu odhanayaa qofku marka waxa hadday dhismo tahay iyo hadday guur tahay iyo hadday wax kale tahay toonna waa inaanu u dayn gelin ya guurkii ilaahay wuxuu ka yidhi waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih aayaddu soo qaadanaya nikaaxiiba halkaa la gaadhsiiyey daynse lama odhanoo deed ku guursa daynka ee ha dhowr soonaadaan baa la yidhi kuwa aan markaa helayn waxay ku guursadaan markaa ashyaa kamaaliyaad ah oo aan daruuri ahayn qofku dayn inuu u galo maaha dadka qaarkood baa dayn gelaya buu yidhi oo dayn fara badan bay amaahanayaan xilli bay ballan qaadayaan buu yidhi ibnu cuthaymiin baa odhanaya sida afartan kun oo kale oo bimacnaa riyaal toban kun oo dollar iyo wax yar oo kaleu ammaahanayaa buuhi dabeedna markaasaa xilligu ballan qaaday waxallo wuxuu ku oofinayo oo u hayaa ma jiro dabeedna marka haddana dayn kale uu soo qaadayaa uu deynta daynta ku bixinayo markaasaa waxa weeye duyuuntu isdul fuulaysaa buuri ta noocaasi waxa weeye waa safah iyo aqoon darro weeye marka waxa weeye deynka in layska jiro aad iyo aad laysaga ilaaliyo ayaa aad u muhima yacni daynkuna waa dee culus yahay yukfaru lishahiidi kullu dambin ila addayn shahiidka dembi kastaba waa loo dhaafaa daynka lagama dhaafo xataa waxaa laynoo sheegay qofka muuminka ah ee jannada mutaystay dayn haddii lagu leeyahay naftiisa in jannada laga xabiso albaabka jannada lagu xabisaa ilaa daynta laga bixinaayo ilaa daynta laga bixinaayo albaabka jannada naftiisa lagu xabisaayo jannada geli mayso ma culus tahay ya marka daynku inuu culus yahay buu tilmaamayaa xadiisku markaa faa'iideynayaa iyo axaadiista kale aynu markaa tilmaannayba marka wakhtigii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markaa sameeyey inuu daynta ka bixiyo ciddii dayn lagu leeyahay aan wax iskaga bixiyaan aan ka tegin maal hadduu ruuxu ka tago oo uu xoolo markaa dayntii dee bixiso ka tago xoolihiisaa laga bixinayaa marka aaskiisa laga yimaadana wax walba waxa ka horeeya dayntaa ka horraysa marka hore tajhiiskiisa iyo aaskiisa ayaa yacni markaa laga diyaarinayaa marka dambe waxa weeye wasiyada hadday tahay dardaaranka iyo hadday tahay waxa weeye dhaxalka mid walba waxaa ka horeysa dayntaa ka horeysa saas iyada marka deynta in aad laysaga jira laga qaadanay wa can cirbaad ibni saariya cirbaad ibni saariya waxaa ka soo arooray radia allahu canhu xadiisuhu saabiq oo xadiiskiisii soo hormaray fii baab almuxaafadati cala asunna ku soo hormaray baabka sunnada in la ilaaliyo baabkaa ku soo hormaray baabka sagaaliyo tobnaad baabun fii man sanna sunnatan xasanatan aw sayi'a wuxuu baab yahay kii waxa weeye sunno wanaagsan sunneeyey aw sayi'atan ama sunna xun sunneeyey qaala allahu tacaala waladiina yaquuluuna rabbana hab lana min azwaajina wa duriyaatina qurata acyunin wajcalna lilmuttaqiina imaama waxaa laga hadlayaa addoommada wanaagsan ee cibaaduraxmaanka ah sifooyinkooda waxaa kaloo ka mid ah oo addoommada wanaagsani ay yihiin waaladiina iyo kuwii weeye yaquuluuna odhanayay rabbanaa rabbigayow hab lanaa nasii min aswaajina dumarkayaga xaggooda waxaad naga siisaa wa durriyaatina iyo tafiirahayaga xaggooda tarantayada iyo tafiirtayada iyo ubadkayaga waxaad naga siisaa qurata acyun indha qabowsi qaarno ah qaarna ku faraxno ruuxu markuu farxo indhaha biyaha ku taagani waxay noqonayaan qabow markuu murugooda ama cadhoodana waxay noqonayaan kul yaa alqurruna waxaa la yidhaahdaa waa qabowga marka qaar indhaqabowsi noole bimacnaa qaaraannu ku faraxno ilaahu nooga dhig oo markaannu aragno ama khabarkooda maqallaba na farax geliya wajcalna allahu naga yeel annaga lilmuttaqiina imaama dadka muttaqiintae allah ka baqanaya imaam nooga yeel a'immo nooga yeeloo qaar hogaamiyayaal dadka khayrka ku hoggaamiyo khayrka lagaga daydo ilaahu naga dhig looma jeedo mutaqiintu annaga a'immaha noo noqoto laakiin waxaa la u jeedaan mu'miniintu markay ku ducaysanayaan inuu yaga ilaahay a'immo ka dhigo dadku khayrka kaga daydaan iyo wanaagga cidda ku dayanaysana ay tahay mutaqiinta mar hadday tahay mutaqiintu inay ku dayanayaan yaga oo ay a'immo ka dhiganayaan dee waxay kaga dayanayaan waa inay noqotaa wax taqwo ah ya waxay kaga dayanayaan fujuur iyo macaasi iyo bidca maahee waa inay taqwo noqotaa marka ducadan mu'miniintu ay ku ducaysanayaan waxaa laynoogu sheegay inay habboonta inay ku ducaystaan marka qofku naftiisoo keliya inuu u duceeyey maahee waa inuu ubadkiisa iyo zawjaadkiisana u duceeyaa saas aawadeed bay mu'miniinta maxay odhanayaan rabbanaa hab lana min aswaajina wa durriyaatina qurata acyun yacnii qaar saalixiin oo wanaagsan oo lagu farxo ilahu ka yeel shayga labaad ee laynoo sheegay inay ku ducaysanayaan waxay tahay inuu ilaahay ka yeelo qaar khayrka lagaga daydo a'immo ah oo hoggaamiyeyaal ah oo dadka khayrka u horseeda dadkuna khayrka kaga daydaan ilaahu naga dhig waa si ajarkoodu u bato ilaa haddii khayrkii lagaga daydo cid kastoo kaga dayatoo ku raacday ajar baa uga soo noqonaya ajar ayaa uga soo noqonaya idaa maata alinsaanu inqataca amalhu ila min halaas sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah ya marka waxa weeye waxay noqonaysaa ajar inay ka helayaan man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacilihi waa inoo iman doonaa inoo keeni doonaa xadiiska ciddii khayr cid tusisa dee waxa weeye ka sameeyey ajarkiisoo kale uu helaya wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wajacalnaahum a'immatan waxaannu ka yeellay hoggaamiyeyaal baannu ka yeellay markii saalixiinta iyo nebiyada qaarkood laga soo warramay wajacalnaahum waxaanu ka yeellay a'immatan hoggaamiyeyaal baanu ka yeelay yahduuna hanuuninaya dadka biamrina amarkayaga ku hanuuninaya marka munaasabada baabka ay la leedahay waxay tahay waa baabun fii man sanna sunnatan xasanatan cidda marka waxa weeye a'immada ah ee khayrka lagaga dayanayaa waxay noqonayaan sunno wanaagsan qaar jidaynayay noqonayaan a'immada waxaa lagu noqdaa yacni sabirka yaqiinta sida aayadda sajdaba sheegaysa aayadda suurat sajda waxay tilmaamaysaa lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun marka waxa weeye sabirka iyo yaqiinta markay la yimaadeen bay a'immada noqdeen waata ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen bisabri waalyaqiini tunaaru alimaamatu fi ddiin sabriyo yaqiin baa lagu gaadhaa in diinka a'immo lagu noqdo ya hoggaamiye xagga diinka ah in lagu noqdo waxaa lagu gaadhaa sabr iyo yaqiin waayo laba fitnaa jira waa fitnatu shubuhaat iyo fitnatu shahawaat yaa labadaa fitna ayuu qofku u bandhigan yihi fitnadii shubuhaadka ku saabsanayd oo waxa weeye nifaaqa iyo shakiga iyo bidaca nacuudu billaahi min dalika kullih waxay noqonaysaa waa fitnatu shubuhaadkay soo gelaysa iyo fitnatu shahawaat macaasidiiyo dembiyada naftu jeceshahay ee ku maman tahay fitnadeeda marka labadaa fitna maxaa lagaga baxaa midna sabir baa lagaga baxaa midna yaqiin marka labadii fitnaba uu ka badbaadayaa ruuxu hadduu sabir iyo yaqiin la yimaado oo shubahaadkii hadduu cilmi darajatulyaqiin gaadhsiisan hadduu helo dee ilxaadkii iyo munaafaqnimadii iyo shakigii iyo shubahaadkii markaa ahludalaalka ay soo aroorinayeen ama caqlaaniye ha noqdaan ama qaar kale ha noqdaane iyo bidcooyinkii shubahaadkay keenayeen kullu daalika waa ka badbaadayaa yacni cilmi uu ku daafaco oo kaga gaashaantuu markaa yeelanaya waa cilmi darajatulyaqiin gaadhsiisan yacni weeye marka shubahaadku ma saamaynayaan ma taasiirinayaan fitnadii shahawaadkana wuxuu kaga badbaadayaa sabiru ka sabro labadii fitnaba hadduu ka badbaadayna wuxuu noqonayaa dee imaam fidiin buu noqonaya xadiiska boqol iyo siddeed iyo toddobaatan can abi camrin jariir bni cabdillaahi radia allaahu canhu qaala kunna fii sadri nahaari cinda rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn fii sadri nahaari maalinta qaybteeda hore gelinka hore ayaannu ahayn qaar ku sugan cinda rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay agtiisa ayaanu ku sugnayn maalin gelinkeeda hore fa jaa'ahu qawmun waxaa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam qawm baa u yimi yacni rag baa u yimi raggaasoo curaatun qaaqaawan looma jeedo waa mudug ee waxaa laga tilmaamayaa ma yacni markaa waxa weeye dharkoodu yacni aad uma fiicna oo waxa weeye way arradan yihiin qawmun rag baa u yimi oo curaatun arradan yacni dhar fiican aan sidan wax yaroo dee cawraadka ay ku qarinayaan mooyaane oo mujtaabi nimaar waxay xidhan yihiin oo gashan yihiin dhar jeexjeexan bay xidhan yihiin oo diillima leh aw ilcabaa'i ama maryo waxa weeyaan yacnii jeexjeexan bay xidhan yihiin mutaqallidi suyuuf seefahana markaa ku jeenay qaaran caamatuhum badankoodu min mudar qabiilka mudar ay ka mid yihiin bal kulluhum min mudar waa ka daba yimi haddana wuxuu yidhi dhammaantood waxay ahaayeen mudar bay ahaayeen fa fatamacara waxa isbeddelay wejhu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam wejiga rasuulka ayaa isbeddelay xumaanta uu ka xumaaday yacnii xaaladda ay ku sugan yihiin iyo rafaadka iyo aradka iyo dhibta ka muuqata nimankan ayuu markaa ka xumaaday taasaa wejigiisu uu isla beddelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisu wuxuu ka dhignaa muraayadoo kale saas aawadeed wuxuu karaahiyeysto ama ka xumaado ama ka murugoodo wejigiisay ka muuqan jirtay ya markuu faraxsan yahayna wejigiisu waa dhalaali jiray sida muraayadoo kale uu dhalaali jiray wax yare hadday markaa waxabay ku soo kordhaanna wejigiisay ka muuqan jirtay lima ra'a bihim min alfaaqa waxa wejigiisu isla bedelay rasuulka sala allahu alayh wasalam limaa ra'aa ay liladii ra'aahu ku arkay daraaddeed bihim iyaga ku arkay oo min alfaaqati baahi ah faaqadu waa baahida limaa ra'aa ay liladii kii ra'aa ay ra'aahu uu arkay bihim iyaga ku arkay oo min alfaaqati baahi ah fadakhala nebigu waa galay calayhi salaatu wasalaam uma kharaja deedna waa soo baxay ya marna waa galay marna waa soo baxay fa amara bilaalan wuxuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam bilaal inuu addimo ayuu amro fa addana waa addimay bilaal waa addimay wa aqaama waana qiimay waxaa lagu xambaaraya wakhti salaadeed inay ahayd waa addimay waana qiimay fa sallaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa tukaday oo dadkii buu tujiyey summa khataba dabeedna waa khudbadeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oo fa qaala waxa uu yidhi yaa ayuha annaasu dadow ittaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida ittaquu ka baqa rabbakum rabbigiin alladii kaasoo khalaqakum idin abuuray min nafsin waaxida naf keliya idinka abuuray allaahi naf keliya idinka abuuray ka baqa ilaa aakhiri alaayati ilaa aayadda aakhirkeeda laga gaadhaayo ina allaha kaana calaykum raqiiba ina allaaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay calaykum raqiiba korkiinna mid ilaalinaya ayuu ahaaday waalaayatu alukhraa alatii fii aakhiri alxashri iyo aayaddii kale ee suuratulxashri aakhirkeeda ku sugnayd yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow ittaquu allaah allah ka baqa iska ilaaliya cisyaanka allaha caasiyaysaan iyo khilaafka amarkiisa khilaafaysaan attaqwa min alwiqaaya waltandur ha eegto ha fiiriso nafsun naf waliba maa qadamat liqad waxay u hormarsatay berri waxay u hormarsatay naf waliba ha fiiriso nafsun baa la yidhi laakiin muraadka looga jeedaa waa naf kastaaba ee naf gaara lagama tilmaamaayo asal ahaan yacnii nakira fii siyaaqi alisbaat amarkuna waa la midoo siyaaqulisbaat buu ka dhigan yahay wuxuu faa'iideeyaa itlaaq buu faa'ideeya cumuum ma faa'iideeyo lakiin sidaas waa sida qaalibka ah lakiin min hayr alghaalib haddii qariina ku tusinayso cumuumka waa lagu xambaaraa ya haddii qariina ku tusinayso cumuumka waa lagu xambaaraa halkanna macno cumuum baa loo jeeda waltandur ha eegto nafsun nafi ha eegto waxaa loo jeedaa naf gaara lagama tilmaamaayo ama nafaha qaarkoodee naf kastaaba ayaa loo jeedaa ay kullu nafsin baa macnuhu dhacaya marka waa min hayr ilghaalib weeye maa qadamat ligad waxay u hormarsatay berri waxaa loo jeedaa yani qiyaamada waxay u hormarsatay ya qiyaamadii maadaamay mustaqbal tahay dee waxay ka dhigan tahay berri haddii la yidhaha maalinta geerida iyo haddii la yahay qiyaamada mid walba macnuhu waa isu tegaya tasadaqa rajulun min dinaarihi min dirhamihi min thawbih tasadaqa waa khabarun yuraadu bihi alamru siiqadu waa khabar oo waa maadi laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa amar waa khabarun yuraadu bihi alamru waatay culamadu yidhahan tasaddaqa ay liyatasadaqa ha sadaqadaysto waa sadaqadaysanaya bimacnaa ha sadaqadaystaa loo jeedaa rajulun nin min diinaarihi diinaarkiisa wax ka mid a ah ha sadaqadaysto min dirhamihi dirhamkiisa wax ka mida ah ha sadaqadaysto min thawbihi maradiisa wax ka mid a ah ha sadaqadaysto min saaci burih yacnii saaca burkiisa bimacnaa sarreenkiisa saaciisa saaca waxa weeye waa laba galaan iyo markaa badh taqriiban waa laba kiilo iyo badh yacni markaa wax ku dhow yacni intaa yar ee markaa waxa weeye sarreenka ah ee labada kiilo iyo badhka ah aw naxwa daalik wax ka mid ah ha sadaqadaysto min saaci tamri saaca timirtiisa wax ka mid ah ha sadaqadaysto xataa qaala ilaa uu ka yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam walow bishiqi tamra kulay ku tahay xabba timira jeexeed kulay ku tahay ya wax sadaqadaysto wax baxsada fa jaa'a rajulu nin baa yimi min alansaari ansaarta ka mida bisuratin kaadat kafuhu tacjizu canha wuxuu la yimiyoo keenay bisuratin yacni waxa weeye in raashina ayuu keenay oo kaadat ay ku dhowaatay kafuhu yacni markaa kafkiisu bimacnaa sacabkiisu ama cukurkiisu tacjizu canha inay ka caajisdo bimacnaa inay qaadi kari weydo ay ka daaddaadato ay ku sigato yacnii sacabadu ku sidaa in yar oo raashin ah markaasay waxa weeyaan markaa eh, ku siganayaan inay ka daataan bal qad cajazat waaba ka caajistay eh, ficilkani wuxuu leeyahay cajaza iyo cajiza labadaba facala iyo faciluun labadaba leeyahay marka cajaza markay tahay mudaariceeduna tacjizu bay noqonaysa cajiza markay tahayna mudaariceedu tacjazu bay noqonaysa laakiin labada waxaa fasaaxo badan yacni marka markay tahay baabu daraba naadimku waatuu yidhi cajizat ilmar'atu min baabi tacib caduma cajzuha wa min baabi darab lifaqdi qudratin wa huwa afsaxu min kownihi munaasiban liyafraxu wuxuu sheegayaa markaa uu nadmiga ku sheegay saddex marka waxa weeyaan macne oo markaa maadadan ka yimaada wuxuu yihi cajizat ilmar'atu baabkeedu waa taciba marka looga jeedo yacni markaa xagga dambe ama ayay u weynaatay oo waxa weeye waa cadiimatul yacni markaa cajus marka saa looga jeedo yacni marka waxa weeye cajizaa la yidhahdaa marka loo jeedo waxa weeye waa la awoodi waayeyna baabkeedu waa daraba waa min baabi darab lifaqdi qudratin wa huwa afsaxu waa ka fasaaxo badan yahay min kownihi munaasiban liyafraxu in farixa yafraxu baabkaasoo kale lagu keeno cajiza iyo cajazu la yidhaahdana waxa ka fasaaxo badan baabudaraba inay noqoto ma sidaa markaa inoo qoran baa saxan wa cajazat ka nasarat wa karumat wa qawwasat saarat cajuuzan haramat marka loo jeedo waa gabowdo cajuus bay noqotayna waxaa lagu keenaa baabkeeda nasara iyo karuma iyo iyo qawwasat cajazat iyo cajazat iyo cajuzat saddexdaa maadday ku timaadaa marka sida fasaaxada badan lii waa in maadigana markaa cajasat la yidhaahdo mudaaricana tacjiizu la yidhahdo uma tataabaca annaasu xataa ra'aytu kawmayni min tacaamin wa hiyaab intaa dabadeed dadkii waa israacraaceenoo waa iska daba yimaadeen xataa ra'aytu ilaan arkay kawmayni laba tuur oo min tacaamin wa hiyaab cunto iyo dhar ah midna dhar yahay midna cunto yahay xataa ra'aytu ilaan arkay wajha rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam wejiga rasuulku yatahallalu inuu waxa weeye markaa iftiimayo ya yacni saa u nuurayo kaannahu mudhaba waxaad mooddaa marka waxa weeye in yacni shay dahab lagu daleeyo kale oo dahab markaa korka lagaga laga mariyey oo lagu daboolay dahab oo kalead mooddaa siduu u dhalaalayo wejigiis mudhaba faqaala rasuululahi llaahi sala allahu alayh wasalam markaasuu rasuulka ilaahay wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruhaa man sanna ku kastoo sunneeya oo jideeya filislaami islaamnimada gudaheeda sunnatan waddo xasanatan wanaagsan falahu ajruhaa waxaa u sugnaaday ajarka sunnadaasaa u sugnaatay bimacnaa camalfalka sunnada lagu camalfalaayo ajarkeeda ayaa u sugnaanaya wa ajru man camila biha iyo kii ku camal camalfalay sunnadaas ajarkeeda u sugnaanaya yacnii ajar ajarkooda la mida bacdahu isaga dabadii ku camalfalay min hayri an yanqusa iyadaanu ka nuqsaamin min ujuurihim ajarradoodana shay-un waxba aanu ka dhinmin kuwaa kale ee ku camalfalay sunnadaasna iyadaan ajarkoodii waxba ka dhinmin baa isagana in la eg loo qoraya waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'atan waman sanna ku kastoo jideeye filislaami islaamnimada ku jideeya sunnatan waddo ama jid jidkaasoo sayi'atan xun sayi'atan xun kaana calayhi wisruha waxaa korkiisa ku sugnaanaya wisruha dembigeedii wa wisru man iyo dembiga kii camila bihaa sunnada ku camalfalay min bacdi isaga dabadii ku camalfalay min hayri an yanqusa iyadanu ka nuqsaamin oo ka dhinmin min awsaarihim dembiyadoodana shay un waxba iyadayna ka dhinmin baa isagana loo qorayaa dembi la mida loo qoraya rawaahu muslim naqasa waxa weeye mar waxay qaadataa laba mafcuul marna waxay ku kaaftoontaaba faacilka ya walam yanqusuukum shay'an yacni laba mafcuul bay toos u qaadanaysa marna waxay ku kaaftoontaa faaciloo min ghayri an yanqusa min awsaarihim shay'un uma baahna marka waxa mafcuul markan uma baahno laazim baabay bay noqota marna laba mafcuul bay qaadanaysa waxaa la mida ah sidaa zaada qawluhu mujtaabi nimaar huwa biljiimi jiim buu ku sugan yahay wa bacda alalifi baaun muwaxada alifkana waxaa ka dambeeya ba yani dhibic keliya leh waa dabdun bilxuruufi baa la yidhahdaa waa si aan loo qaldin wanimaaru nimaarna jamcu namira namira ayaa la jamciyey oo nimaar lagu jamciyey wa hiya kisaaun waa maro min suufin suuf ka samaysanoo mukhaadun diillimaleh diillima leh wa mujtaabiha mujtaabiha macnaheeduna waxay markaa ahaatay laabisiiha ay ayay kordhinayaa nusakha qaarkood ay laabisiiha waxaa loo jeedaa way xidhnaayeen baa loo jeedaa laabisiiha waxaa loo jeedaa maryahaas diilnimaha leh bay xidhnaayeen qad kharaquuhaa ay jeexjeexeen fii ru'uusihim oo madaxyadooda markaa ku sugnayd bimacnaa xagga madaxa ay ka soo deegashadeen markaasay hoos yacni saa u soo daysnayd laakiin dee waxa waxay ahaayeen maryo dildillaacsan oo yacni markaa aan yacni aada u fiicnayn waljawbu jawbkuna alqacu waa goynta weeye wa minhu qowlu llahi tacaala macnahaas waxaa ka mida jawb iyadoo qaci loo isticmaalayo wa hamuuda aladiina jaabuu asakhra bilwaadi ay naxatuuha way xordeen wa qatacuuha way gooyeen jaabuu sakhra dhagxantii bay gooyeen bimacnaa way xordeen baa loo jeedaa qoladii samuud yacni markaa buurihii intay qodeen oo xordeen bay gurye ka samaysteen marka jaabuu bimacnaa qaacuu wa naxatuu wa qowluhu tamacara wa bilcayni almuhmala wuxuu ku sugan yahay caynka aan dhibicaha lahayn ay tagayara waa isbeddeli qowluhu ra'aytu kawmayni bifatxi ilkaafi wa dammiha waxay ku sugan tahay kaafka in la kor dhigo iyo in la godo yacni labaduba bannaan buu u jeedaa kuumayni iyo kawmayni ay subratayni waxaa loo jeedaa waa laba tuur laba tuur weeye wa qowluhu kaannahu mudhaba aad mooddo markaa waxa dahab dahab in la mariyo dahab markaa korka lagaga daboolay huwa bidaali almucjama wuxuu ku sugan yahay daalkii dhibicda lahaa wa fatxi ilhaa'i iyo ha'da kordhigeeda wa bilbaa'i ilmuwaxada iyo ba'dii halka dhibic lahayd qaala qaadi ciyaad qaadi ciyaad wuxuu yihi wakayruhu iyo culamo kaleba waxay yidhaahdeen wa wasaxafahu bacduhum bacdi baa tasxiifiyey bimacnaa waxa weeye si kale ugu dhawaaqay oo tasxiifku wuxuu noqonayaa in markaa dee ay xuruuftii yacni markaa si kale loo akhriyo ama xarakadii si kale loo akhriyo mudhuna waxay ugu dhawaaqeen kaannahu mud huna oo halkii bacda ahayd waxay ka dhigeen nuun halkii ha'du kor dhignaydna waxay ka dhigeen godaal halkii daalka ahaydna waxay ka dhigeen daal ayay ka dhigeen bidaalin muhmalatin daal aan dhibici lahayn xaalay ku sugan tahay iyo wadamilhaa iyo haadu inay godan tahay haada godaalkeeda ay ku sugan tahay wa binnuun iyo nuun inay ku sugan tahay wakadaa dabatahu lxumaydiyu xumaydina saasuu u dabdiyo u xarakeeyey oo ugu dhawaaqa waalsaxiixu almashhuuru huwa alwal waalsaxiixu almashhuuru qowlka saxiixa sida saxiixa ahe wejiga saxiixa ahe almashhuuru caankayna huwa alwalu ka hore weeye waa mudhaba walmuraadu bihi cala alwajhayn waxaa looga jeedaana waxa weeye labada weji kii lagu socdaba wejigaa hore ee saxiixa ah ee raajixa ah iyo wejiga labaad ee marjuuxa ah ee laga fiican yahay labadaba macnaahaan waxaa loo jeedaa alsafaa waalistinaara yacni wejigiisu inuu saafi ahaa ou dhalaalayey u nuurayey muraadka looga jeeda waa saas laakiin mudhaba marka la waxaa laga soo qaatay muraadka looga jeedaa sidaa ha ahaatee dahabkii baa laga soo qaato waxay noqonaysaa waxaad moodaa fido lagu daleeyo korka lagaga dahaadhay dahab dahab dahab korka laga dahaadhay dee sheegan haddii dahab lagu dahaadho wuu dhalaalayaa mudhuuna marka la yidhahdana waxay noqonaysaa yacni markaa aaladan wax lagu shubto ayay noqonaysa yacni marka waxa weeye ismu aala ayuu markaa noqonaya oo waxa weeye aalad markaa duhniga iyo wax la mida markaa wax lagu shubto ayaa mudhuunada laga tilmaamaya marka iyaduna waxa weeye dee nooc dhalaalay iska leedahay ila maadaama dufan lagu shubayo oo saas ay tahay ay marka waxayn yani waxaweye dhalaal bay leedahay laakiin sida horaa saxan xadiidkan waxaynu yaro ishaaraynaa halkan tasadaqa rajulu min diinaarihi min dirhamihi min thawbihi laba faa'iido luqawiya ku sugan mid waxa weeye waa masalada ku saabsan yacni waa khabar yuraadu bihi alamru waa siiqo khabar oo looga jeedo amar waana soo sheegnay shayga labaad ee kale ku sugan waxa weeyaan waa cadfun bikayri caatif yacani iyadoo eh, xuruuftii laysugu cadfayay aan la sheegin ba haddana laysku ysku cadfayaa min diinaarihi min dirhamihi wa min dirhamihi lama odhan wa min thawbihi lama odhan marka cadfun bikayri caatif weeye iyaduna waa ku sugan tahay oo faa'iidada labaadna waa ku jirta xadiiskan waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markay qowmkan u yimaadeen qowmkan ay ka muuqatay yacni waxa weeye rafaad iyo arad iyo dhibaata ay ka muuqatay nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaas waa yacni wejigiis waa isbeddele waa ka xumaaday waxay ku tusinaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu waxaweeye dadka ugu naxariisanaayey ayay ku tusinaysa iyo siduu markaa uga damqanaayey dhibaatadooda ay dhibaataysan yihiin siduu uga damqanaayey ayay ku tusinaysa ya yacni qofka marka waxa muuminka ah waa in marka waxa weeye dhibta muslimiinta haysata waa inuu ka murugoodaa waa inay saamaysaa waa in marka waxa weeye isagu hadduu dhibaatada ka maran yahay waa inaanu markaa eh, aanu sidii waxaan khusayn oo kale aanu iska dhigin laakiin waxa weeye waa in dhibta markaa muslimiinta haysataa waa inay damaqdaa waa inuu ka murugoodaa wuxuu u tari karo waa inuu u taraa hadduu wax kale u tari kari waayo waa inuu u duceeyaa wax kale hadduu u tari kari waayo waa inuu u duceeyaa marka taas waxa weeye waa laga qaadanayaa laa yu'minu axadukum xata yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi min alkhayr ya yani nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uhi midkiin ma rumaynaayo ilaa uu markaa uu walaalkiisa muslimkaa la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay riwaaye aan saxiixa ku sugnayn waxay kordhinaysaa min alkhayri oo khayr ah khayriy dunya walaakhira soo gelay waxaa kaloo xadiisku ku tusinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa dadkii ku boorriyey sadaqadii aayaadka ku akhriyey oo waxa weeye marka dadkii inay wax sadaqadaystaan amray uuna u soo qaatay aayadaha taqwada marka amraya aayadda suuratu nisaa ugu horraysa iyo aayadda aakhirka suuratu xashri ku jirta yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha waltandur nafsun maa qadamat liqad saxaabadii markiiba waa arrinkaa waajiibeen waxaa laga qaadanayaa sida saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam ay ugu dadaali jireen yacni awaamirta inay degdeg u fuliyaan siday ugu dadaali jireen ninbaa ugu horreeyey markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wax sadaqadaysta oo diinaarkiinna iyo dirhamkiinna iyo maradiinna iyo raashinkiinna wax ka sadaqadaysta kulay ku tahay xabad timira jeexeed kulay ku tahay ya wax sadaqadaysta xadiis kale waa kii tilmaamaya ittaqu naara walow bishiqi tamra ya naarta ka gaashaantoo iska ilaaliya oo ka baqa kulay ku tahay waxaa naarta iskaga ilaalinaysaan xabad timira kale jeexeed kulay ku tahay xabba timire kale jeexeed kulay ku tahay saas yada ah waata uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ninbaa markaas ansaariya ayaa bilaabayoo in yar oo raashina ayuu keenay oo sacbada ku siday ninkaa waxaa lo odhan jiray baa laydhahda abucaqiil ayaa la odhan jiray waa ninkii munaafiqiinta markii dambe ay yidhaahdeen ina allaha la haniyun can saaci haada ya ilaahay markaa ka saaciisa hani buu ka yahay yacani ilahay wax walba hani buu ka yahay markii dambea dadkii markaa iska daba yimaadeen oo sadaqadii aad loo bixiyey ya aad markaasaa loo bixiyey nebigu markaasuu ku farxay dabeedna wuxuu ihi markaa man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha sunno wanaagsan qofka sunneeyo oo jideeya wuxuu yeelanayaa ajarkeedii iyo ajarka cidda dabadii samaysaba ajar la mida ayuu ka yeelanaya iyagana ka helaya ajarka iyaga loo qoro ajar la mida isagana loo qoraya ilaa yowmi alqiyaama yagana ajarkooda waxba laga nuqsaamin maayo sunno wanaagsan buu markaa sunneeyeyna muraadka looga jeedaa waxay tahay shay sharciya ayuu markaa dadkii u horraan qaaday inay sunna xasana tahay dee sharciga waa in laga ogaadaa xusniga sharcigaa laga ogaadaa ee maaha dadku waxay bidcaysanayaan ma aha bidca loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa shay sharci oo sunno ah ayuu markaa waxa weeye markaa dadkii hore ay u bilaabi waayeen buu isagu u bilaabay iminka xadiiska eeg yani ma wax markaa bidcaa buu la yimi maya lama iman sadaqadii uu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam buu u horraan qaaday ninkan inta yar bixi markaasaa dadkiina ku daydeenoo markaa iyaguna ay markaa waxaweye wax bixiyeen markaasuu i man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruha saas yadaa lii ya shay sunno oo laga haajiro dadku ka tageen ama shay khayroo la boorriyo dadka hore ay ugu hiili waayeen oo hore ugu dhici waayeen cidda horraan qaada ayaa waxaa laga tilmaamaya sunna xasana inuu jideeye laga tilmaamayaa muraadkaasaa looga jeeda sunnada sayi'ana waxaa soo gelaya yani waxyaalaha dunuubtaa waxyaalaha markaa bidaca ah kullu daalika soo gelaya haddii bidca dadka loo jideeyo ama bidca markaa baaba'day loo soo nooleeyo ama bidca markaysa markaa looba bilaabo yani markaa dadkii loo bilaabo waxay noqonaysaa waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'atan kaana calayhi wisruha wisru man camila biha min bacdi yani markaa saasay noqonaysa marka waxaa laga qaadanaya sunnaha wanaagsan cidda jidaysaa inay ajarkeeda helayso saabistaa ay saabeen daraaddeed sunnaha xun cidda jidaysaana oo dadka u horraan qaadaana amaba u bilowda u samaysaa ee lagaga daydaa yagana dembi inuuga imanayo halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk